بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سؤال بقى وحي هاي كورا حديثك إسرائيلي ومحي حديثك إسرائيلي وقصوينك laga soo guuriyey kutubtii reer bani israa'iil kutubta xadiiska qaarkood bay ku timaadaa qaar waxay ku timaadaa ay u badan yihiin kutubta tafsiirka kutubta maalan taariikhda iyo siyarka aada bay ugu yimaadaan marka riwaayaadkaas wararkaas kutubtii reer bani israa'iil laga soo guuriyey baa waxaa la yidhaahdaa alahbaar alsraa'iliya ama alriwaayaat alisraa'iliya ayib mana laha waxna yacni wax weeyaan ma sugna wax sugan maaha macnaha allahuma in sanad saxiixa loo helo doo nebiga sal alla alay wasalam markaana israa'iiliin la dhihi maayo xadiid thaabituu noqonaya macnaha intaynaan gudagelin masaladii wuxuu sheekhu weli sii wadaa qur-aanka iyo inuu yahay hadalka ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqna uusan ahayn masaladaa masale ka dhalatay oo farac ka ah oo la yidhahdo masalatu allafdi bilqur'aan ayuu marka meeshan ka gudagelaya fa ama allafdu bilqur'aan fa ina shaykha abaa bakrin ismaaciili aljurjaani kaasuu inooga bilaabaya laakiin intiinaan gudagelin baa waxaan jeclahay inaan wax yar idinku dul akhriyo qoladii ashaacirada ahaa ee shalay aan nidhi iyagii muctasiladu ra'yigoodu isku meel buu imaanayaa walow ayagu haba marar badan haba ku dhiiran waayeen inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq laakiin meelaha qaarkood waa ku dhiiradeen ficlan horta kalaamka oo sifo ilaahay ah ashaaciradu waxay u yaqaanaan sidan kitaabkan hayo waa tuxfatu lmuriidkii waay sharxu jawharati tawxiid oo uu iska leeyahay ibraahim ibn maxamed albayjuuri wuxuu leeyahay markuu sifatulkalaamka uu ka hadlayo waqad ikhtalafa ahlu lmilali waalmadaahib fii macnaa kalaamihi tacaala diimaha iyo madaahibta dadkoodu waxay isku khilaafeen kalaamka ilaahay macnihiisa isku khilaafeen fa qaala ahlu sunna ahlu sunnuhu waxay dhaheen ahlu sunna hadduu ku yidhaahdo kitaabkan dhexdiisa ashaaciradu ka wada ilan iyaga ahlu sunna isu yaqaane ahlusunna waxay dhaheen buu yidhi sifatun asaliyatun qaa'imatun bidaatihi tacaala kalaamku waxa weeye waa sifo asali ah oo ilaahay daatadiisa ku taagan laysat bixarfin walaa sawtin xarafna ma aha sawd la maqlayana ma aha munazahatun can altaqadumi waalta'ahuri waalicraabi walbinaa ah, yacni waxay ka nasahan tahay sifadaa asaliga ilaahay daatadiisa ku taagan ee qaa'imka ku ah waxay ka nasahan tahay horumarid dibdhicid icraab iyo bine hadal noocaasuu sii waday wamunazahatun can alaafati wamunazahatun can sukuuti nafsi ila aakhirihi almuhim kadib wuxuu sheegay madhabka ahlusunna waljamaca oo wuxuu yidhi wa qaalat alxashawiyatu wa taa'ifatun samuu anfusahum bilxanaabila yuu ka wadaa qoladaasu marka ahlu sunnihii wey xashawiye iyo waa waa alfaaday ku caayi jireen macnaha waxa wey ahlu sunna saas wey macnaha ayib waxay dhaheen buu yidhi kalaamu ullahi tacaala huwa alxuruuf waalaswaat almutawaaliya almutaratiba wayazcumuuna anaha qadiima buui waxyaala qabin buu dusha ka sii saarsaaray wataqaalaa bacduhum xataa zacama qidama hadihi alxuruuf alatii naqra'uha wاlrusuum bal tajaawaza jahlu bacdihim likhilaafi اlmisxaf warkaasi war jira maaha almuhim waxa weeyaan ujeeddadan hadda ka lena waxa weeye ee wuxuu yidhi xanaabilada iyo xashawiyadu waxay yidhaahdeen hadalka ilaahay waa xuruuf iyo sawd isdaba yaalla oo tartiibsan oo wuu sii waday muctasiladii bu haddana sheegay wuxu uhi waqaalat almuctasilatu kalaamuhu huwa alxuruufu waalaswaatu alxaadida wa hiya hayru qadiimatin bidaatihi famacnaa kownihi mutakaliman cindahum anahu khaaliqun lilkalaami fi bacdi alajsaam lizacmihim ana alkalaama laa yakunu ila bixuruufin waaswaat muctasiladuna inay qabaan hadalka ilaahay inuu ku abuuray makhluuqaadka qaarkood dhexdooda oo markaasi makhluuqaasi ku hadlay marka muctasilada warkooda iyaga waa iska cadi si u soo waday buu marka wuxuu yidhi wa huwa marduudun meeshaa qasadkeennu kan waay bianna alkalaama alnafsiya thaabitun luqatan kalaam maxaa la yidhahdaa sidiisaba luqaddii carabiga ahayd ee qur-aanka iyo sunnadu ku yimaadeen marka loo noqdo kalaam maxaa la dhahaa ayagu waxay ku leeyihiin kalaam waxaa la yidhaahdaa wax nafta ku jira oon soo bixin oon la maqlin oon xuruuf lahayn oo qalbigaaga ku jira kalaam la yidhahdaa sifo uun kugu dhex jirtoon kaa soo dhex bixin yaa kalaam la yidhahdaa bay oo markaa waxay odhanayaan bini aadamkoo kale waxa qalbigiisa ku jira ee weli uusan ku hadlin baa kalaamka la dhahaa waxay deliishadeen wuxuu yidhi kamaa qaala fii qowli اlأkhطل ina alkalaama lafi lfu'aadi wainama jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila beytkaasay kutubtooda dhan baydkaasay deliishanaya baydkaa ninka iskale taqaanaa akhtal annasraani waay waa nin nasraani oo jaahili ahaa waay qur-aankii iyo sunnadii istidlaalkoodii inta laga tago iyo luqatulcarab wixii caanka ku ahaa ee lagu yaqaanay baa nin nasraani ahoo jaahili ah baa kalaamkiisa la deliishanaya oo lagu leeyahay kamaa qaala alahtal saasay macana wuxuu yidhi ina alkalaama hadalku la filfu'aadi qalbigu ku jiraa buuri wa inamaa jucila waa uun la yeelay allisaanu carabkii daliilan mid ku tusa cala alfu'aadi qalbiga korkiisa mid ku tusaa laga dhigay wuxuu leeyahay kalaamka waa waxa qalbiga ku jira carabkana wixii qalbiga ku jiray unbuu ku tusaya taasaa waxay ku tusaysaa waxa qalbiga ku jira in la dhaho kalaam in la dhaho laakiin waxay khilaafeen ijmaaca cuqalada oo dhan intii caqli lehee bini aadam ah ijmaac oday khilaafeen oo muxuu yahay ijmaacaasi inta caqli leh waxay isku waafaqsan yihiin kalaam waxaa kalaam la dhahaa markuu soo baxo oo xuruuf iyo sawd la maqlayo uu leeyahy xataa carabta keliya maaha jamiicu luqaad sidaa wa wax qalbiga ku jiroo weli soo bixin kalaam lama yidhaahdo shareecaduna waaba kala qaadayba ruuxu hadduu qalbiga maalan qalbigiisa wax ku sheekaysanayo laakiin uusan weli hadlin ruuxaasi ma aamusanyah mise waa hadlay ya waa aamusanyah jamiic alcuqalaa taasay fahmayaan markuu wax sawl lahoo xuruuf leh ku hadla la dhahaa wuu hadlay hadduusan hadlin oo maantao dhan qalbigiisu wax ku sheekaysto ninkaasi ma hadlina waa aamusan yahy saas ma saas daraaddeed salaadda dhexdeeda adoo ku jira haddii salaadda dhexdeeda aad wax ku sheeg sheekaysato qalbiga wax kaaga soo dhacdhacaan salaaddii ma kaa burti ya ayib haddaad ku hadasho shaygii qalbigaaga kusoo dhacdhacaya aad ku hadashana waa buraysaa soo ma markan mutakallim baa lagu dhahaa marka horena mutakalim ma tihi wixii caqaladoo dhan agtooda macruuf ka ahaa ee luqadda macruuf ku ahaa baa inta laga guuraa waxaa looga tegayaa nin nasraani ahoo hadalkiisu haddana ta'wiil aqbali karaa looga tegaya isaga laftiisu qasadku ula jeeda waxa weeyaan ina alkalaama ay asla alkalaam buu ka wadaa hadal hadalka asalkiisu la filfu'aadi waa lanna hadalku markuu soo fulayo marka hore qalbiga ayaa asal u ah qalbigaa doona markuu doono kadibna wuu ku hadlaa saas weeye asalku macnaha ninkii u baahan masalada inuu si fiican uga dhargo ha u noqdo kitaabkan hadda kahor tilmaannay abunasrin sajzi risaaladiisa si fiican buu uga dooday oo beydkan iyo waxan iyo hadallada haddaan sheegayno dhan isagaa iskale macnaha taa markaa taa kaga soo gudubno oo yacni waxa weeyaan istidlaalkooda iyo sifa azali ahoo qaa'im bidaatihi oo aan xaraf lahayn oo sawd lahayn kalaam baa la yidhaahdaa warkaasi war ay cuqaladu yaqaanaan maaha cuqalaau bani aadam ma yaqaanaan majaaniintooda anugu ma aqaan majaaniintooda ma aqaan lakiin cuqalaau bani aadam warkaas ma yaqaanaan wax soo baxayoo xaraf iyo sawd leh bay kalaam u yaqaanaan ayib taa markii halkaa lagaga tago maxay ka qabaan qur-aanka oo macnaha ma makhluuq bay leeyihin mise makhluuq ma laha isla hadalkaas meesha acbaar buu sii wadi doonaa kadib wuxuu keeni doonaa hadal waxoogaa uu leeyahay sifada annagu aan kalaam u naqaano haddaan ahlu sunna nahay suu leeyahay sifada aan kalaam u naqaano oo sifatu daadka ah ruuxii ku sheegay inay makhluuq tahay waa gaaloobaya laakiin qur-aankani sifatu daadkii ma ah waa sifatu daadkii wax laga soo cabiray maadaama uu sidaa yahay qur-aanka waa makhluuq waa la dhihi karaa u fiirsa hadalkiisa wuxuu leeyahay markuu sharxayay beyt kale oo uu leeyahay wanazihi alqur'aana ay kalaamahu can ilxuduudi waxdar intiqaamahu beytkaa markuu sharxayo wuxuu yidhi wamadhabu ahli sunna ashaaciradu haddana ku wada yana kaa fakan wamadhabu ahli sunna ana alqur'aana bimacna alkalaami الnafsi laysa bimakhluuq ufiirsada ayb وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق وفيرسدا لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم به لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن muxuu ka wadaa marka hadalkaasi waa hadal iska waadixa wuxuu ka wadaa qur-aanka haddii laga wado sifada daatiga ahee ilaahay ku qumtay iyo kalaamka nafsiga iyaga uun laga bartay cid kaloo sheegtay maba jire haddii qur'aanka kaa laga wado makhluuq wey lama dhihi karo haddii qur-aanka laga wado kan aan akhriyayno iyo alfaadana aan akhriyaynana wuxuu yidhi waa makhluuq warkiisu waa ma caddo marka warkiisu waa iska cadiya qur-aanku waa makhluuq cinda alashaacira a'immadooda qaar ka mid a ah, markii la yidhi qur'aanku cibaaratun can kalaamillaahi baa tidhaahdeene yaa cabbiray jibriil baa cabiray bay dheheen jibriil hadduu cabirayna xuruuftan waxaa iska leh iyo sawdkaba jibriil baa iska leh macaanida unbay ku wadaan inuu ilaahay sifatiisa ay tahy laakiin xuruuftii hadduu jibriil leeyahay jibriilna waa makhluuq wabittaali qur-aanku inuu makhluuq yahay yaa ka caddaanaysa adiga sii wad soo wad sii wad soo wad cinda alashaacira cinda taxqiiq madhabkoodu waa madhab lmuctasila fii mas'alati alqur'aan saas macanaha meel laga marin karo ma jiro ninkii yidhaahda iyagiiyo muctasiladu isku ra'yi ma ahana waxaa looga baahan yahay siduu ku kala qaadi lahaa saas macanaha ayib meelaha ay aada uga fog yihiin sunnada ayay ka midtahy lakiin mushkiladoodu waxa weeyaan mushkiladooda ashaaciradu sida muctasilada oo kale u dhiiran maayaan muctasilada sidoo kaleeto warkoodu inuu cad yahay oo ay dhiiradaan waxoogaa laalaab bay gelinayaan hadal qumuud ku jiro oo dadka intooda badan ayna fahmi karin qasadkay ka leeyihiin ayay macnaha wax ku cabirayaan macnaha taasaa macnaha markaa wax badan qarinaysa aan ka iskaga nimaadno وأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر وحر شيخ وأما اللفظ حلت بالقرآن قرآن كاللغة الله فإن الشيخ أبا بكر إسماعيل الجرجاني ذكر وحو شيخ في رسالته أحمد بن إبراهيم بالإله أبو بكر إسماعيل الجرجاني حافظه علماء الشافعية رقود ووينابه كم ذا طيب وحو يلي ذكر وحو شيخي في رسالته رسالتي سدحه وحو كشيخي التي رسالة صنفها أو ألفي لأهل جيلان ري جيلان رسالة سيئو ألفي نحن دوحو كيري من زعم الروح شكت أن لفظه كهد لدي سب القرآن قرآنك أو كهد لي أخرين يا مخلوق إنو يهي يريد حال هذا الكاولتشيذ به إساق القرآن قرآنك أولتشيذ فقد قال الروح سيوحو يري بخلق القرآن قرآن كي ومخلوق بو قرآن كي ومخلوق بو المعنى قرآن كأبورستي سوق قباوي معنى قال الله بمعنى اعتقد طيب مسألة وحوية مسألة ومسألة اللي هذا يعني وحويان مسألة يعني اللفظ يعني وحويان يعني اللفظ بالقرآن معنى هذا أئمدي السلف رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي عنهم ayaa qaar ka mida waxaa ka soo arooray in la yidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuq in ay tahay ama madhabka jahmiyada ama inay tahay ibtidaac inay tahay adiga wuu inoo sharxi doonaaye laakiin masaladu masaladii hore calaaqa la leedahay oo waxaa soo baxay saddex madhabood baa masalada ku jira qolo waa qolada caddaysay oo tidhi qur-aanku makhluuq ma aha waa hadalka ilaahay ilaahay baa soo dejiyey bixuruufihi wa macaaniihi ilaahay hadalkiisii wa ilaahay baa saa ugu hadlay waa madhabka ahlusunna waljamaca waa kaan soo sheegnay wa qolana waa qolyaha muctasiladii iyo ashaaciradun hadda ka soo hadalnay qolo waxaa jira yacni la yidhaahdo allafdiya allafdiya la yidhaahdaa lafdiyadu waa niman waxoogaa baqay oo ahlu sunnahana ka yara baqay ilan markaasay waxoogaa kelimo yaro duuduuban oo maqsadkeediiyo ujeeddadeedu macaani badan ixtimaali karo bay qur-aankii ku itlaaqeen oo waxay yidhaahdeen lafdii akhrintaydu ama ku hadliddayda bilqur'aani qur'aanka aan ku hadlayaay makhluuqun wey waxay kari waayeen inay yidhahdaan alqur'aanu makhluuq waa kari waayeen bacdu ahli sunnana kelimada iyadii way ka soo aroortayoo maqsuud bay ula jeedaan bacdu ahlilbidacna way ka soo aroortayoo iyaguna qasab bay ka leeyihiin kelimada marka nimanka lafdiyada la yidhaahdo ee lafdii bilqur'aani makhluuq aw laysa bimakhluuq qoladaasaa waxa la lafdiya la yidhahdo qoladaasuu ka hadlaya marka wixii ay ka qabeen culimmadii salafku ridwaanullaahi calayhim ayuu caddaynaya qolo kalea la yidhaahda yaa jiro oo isagu uusan sooba qaadinba oo la yidhaahdo yani waxaan ujeeda wuu tilmaami doonaa wuu ishaari doonaa waaqifa la yidhahda alwaaqifa waaqifadana iyagana waxaa la yidhahdaa waa niman yidhi annagu dhihi mayno qur-aanku makhluuq weeyana dhihi mayno makhluuq ma ahna dhihi mayno waa ka aamusayna waaqifa la yidhahda iyagana alwaaqifatu jahmiyatun sharun min aljahmiya buuri alimaam axmed caleyh raxmat ullah ah, maxaa yeele maxaad u aamusan tahay bidcadii waa soo baxday waa faaftay haddayna balaayo kugu jirin maxaad u aamusan tahay alqur'aanu laysa bimakhluuq maa dhahda ila waxaad u aamusan tahay waxbaad qarsanaysaa soo maa ah, wixii waa wax bannaanka yaalla oo macnaha waxa weeye mutadaawal ah oo halbidacii dadkii ku dhex faafinayaan waa aamusayaa oo anugu waa ka istaagaya bimacnaa waxa weeyaan yani waxa weye iyagoo kale tahay wey macnaa qoladaasi marka wuu yaro ishaaray laakiin aad ugumuusan fogaanin qolada lafdiyada ah buu markaa yuu ka hadlaya wuxuu yidhi wa ama allafdu bilqur'aani faina shaykha abaa bakrin ismaaciiliy faina shaykha abaa bakrin aljurjaaniya dakara wuxuu sheegay fii risaalatihi allatii risaaladaasoo sannafaha uu alifay liahli jaylaana uu alifay wuxuu ku sheegay oo uu yidhi man zacama ruuxii sheega ana lafdahu lafdu bimacnaa nutqa huwa ah, yani ku dhawaaqidiisa bilqur'aani qur'aanka uu ku dhawaaqay uu akhriya makhluuqun inuu yahay muxuu ula jeedaa hadalkaas yuriidu xaaluu ula jeedo bihi hadalka alqur'aana qur'aanka uula jeedo oo qur'aankii waa makhluuqu markaa ka wadaa faqad qaala markaa wuu yidhi bikhalqi alqur'aani qur'aankii waa makhluuq buu markaa yidhi ayb macnaha lafdii bilqur'aan baa laba macno ixtimaasha si aad u fahamtaan laba macno ixtimaasha hadalka ibnuqayimna waan soo guurin doonaa insha allahu tacala lafdii bilqur'aan in aad ka wado talafudii bilqur'aan akhrintayda iyo ku dhawaaqistayda aan qur-aanka ku dhawaaqayaay waa makhluuq oo marka adiga marka ficilkaagaad ka hadlaysa ficilkaaga baad ka hadlaysa macnahaasi sax buu noqon karaa maxaa yeelay ficilkan aad samaynayso adaa iska leh waana makhluuq macnaha haddii laga wado oo bimacna almasdar ah sax bay noqonaysaa haddii macno kaleeta laga waday noqoto lafdii bilqur'aan ayilmalfuudu nafsuhu midka la akhrinaya laftiisa oo markaa ism mafcuul buu noqonaya midka la akhrinaya laftiisa haddaad ka wadana markaasi waxa waa madhabkii jahmiyada oo dee qur-aankii waa makhluuq bay noqonaysaa kelimada lafdii abaa marka laba macno ixtimaatay mar masder bay noqon kartaa macno masder bay xambaarsan tahay oo bimacna talafud waay waa ku dhawaaqista ku hadlidda adaa iska leh sawdkan baxaya adaa iskaleh carabkan iyo bishimahan iyo waxan iyo ficilkan aad ku kacayso waa adaa iskale waa ficilkaagii waay waa makhluuqkaas laakiin kaad akhriyayso waa qur-aankiiyo waa hadalkii ilaahayoo makhluuq ma aha saas way macnaa marka waxaa kale jira altalafud waalmalfuudu nafsuhu yani akhrin iyo ku hadlid iyo ka lagu hadlayo ka lagu hadlayana waa qur-aankiiyo makhluuq ma aha hadalkaaga iyo ficilkaaguna waa makhluuq labada arrimood baa marka kelimadan ayay ixtimaali kartaayoo tanna waa ka suurowdaa in laga wado tanna waa ka suurowdaa in laga wado maadaama kelimadu labadaa macnaba ay ka suuroobi karto culimmada salafku waa necbaysteen in la isticmaaloba iyadoo dhan baa layska daayaa layidhi si aan tanna loogu qaadanin tanna loogu qaadanin maxaa yeelay laba goor laba gooroba macno faasidaa laga fahmi karaa macno faasidoon sax ahayn ayaa laga fahmi karaa oo ra'yigii jahmiyada ayaa laga fahmi karaya macnaha marka saas daraaddeed baa wuxuu alimaam abaabakrin ismaaciili u fiirsay hadalkiisa wuxuu yidhi yuriidu bihi lqur'aana buu yidhi ah, lafdii bilqur'aani yuriidu bihi lqur'aana waa markaad ka wado buu yidhi almalfuuda nafsuhu ka la akrinayo laftiisoo qur'aankiiya markaad ka wado hadda markaas adoo qur waa makhluuq yidhi oo kale ka dhiganta waxba uun macnaha kuma kala gedisna wuxuu yihi mualifku wadakara wuxuu sheegay ibnu mahdiyin alabariyu caliy bni muxamedin abulxasan alashcari buu arday u ahaa abulxasan alashcari ayuu arday u ahaa laakiin mas'aladan sida uu macnaha waxa weye mualif ka soo guuriyey wuxuu ku waafaqsan yahay ahlu wadakara wuxuu sheegay ibnu mahdiyin atabariyu wuxuu sheegay fii kitaabi lictiqaadi kitaabkiisa kitaabulictiqaad oo isagu iska leeyahay wuxuu ku sheegay alladii kitaabkaasoo sannafahu uu alifay liahli haadihi lbilaadi bilaadan dadkeeda uu u alifay haadihi lbilaadi waa macnaha bilaada qurasaaniyo jaylaaniya way macnaha uu soo sheegay ayb uu alifay wuxuu ku sheegay kitaabka dhexdiisa wuxuu ku yidhi wuxuu ku sheegay أن مذهب أهل السنة والجماعة أن مذهب أهل السنة والجماعة wada iyo sunnada dadkeeda madhabkoodu alqowlu odhah wey la yidhaahdo bianna alqur'aana qur'aanku kalaamullaahi hadalkii ilaahay wey sidaa weeye madhabka ahlusunna waljamaaca waa ardaygii abulxasan alashcari ayib abulxasan alashcari isaga laftiisu taqriiban sidaasuu madhabkiisii dambe ah oo dee waa ka noqday yani waxyaalahan hadda loo nisbeeyey ashaaciradu ay haysato wuu ka wada noqday dhowr kitaab buu ka alifo kulli wadayaalan alibaana iyo risaalatu ila ahli thaqar iyo maqaalaat lislaamiyiin oo in badan iyadana uu ku caddaynaya iyo yani kutubtiisii dambeo dhan baa macnaha ku cad wuuna saraaxatan buu caddaynaya inuu macnaha waxwey ka noqday araadii hore ee ictizaalka ka soo jeeday leanna afkaartan hadda ashaaciradu ay haystaan waa madhabkii hore ee abulxasan alashcari madhabkaana wuxuu ka soo keenay oo kala yimid ictizaalku ka yimid muctasiladu kala yimid lanna wati dheerbuu muctaili ah wakhti dheer buu muctasili ah. ah afkaartii muctasilada buu marka waxoogaa yaraha tacdiiliyeyo wax yar buu ka soo durkay xaaladdaa iyada abaa marka madhabka ashcariga buu asaas oo laga qaatay macnaha marxaladiisii ugu dambaysayna wixii oo dhan buu ka noqdayo madhabkii sunnaduu u noqday imaam axmed caleyh raxmatullah iyo madhabkiisii oo macnaha markaas dee imaamu ahlusunna waljamaca loo yaqaanay madhabkaasuu u laabtay macnaha marka ardaygani ardadiisii buu ka mid yahy wuxuu yidhi yani wa waxyuhu <clears throat> alla waxyigiisa wa tanziiluhu iyo soo dejintiisu kuu soo dejiyey wa amruhu alla amarkiisa iyo wa nahyuhu nahyigiisuna hayru makhluuqin inay yihiin sidaa weeye madhabka ahlusunna waljamaca waman qaala ruuxii yidhaahda makhluuqun weeye fa huwa isagu kaafirun mid gaaloobay weye bilaahi alla midku gaaloobay weye allihii alcadiimi ee weynaa wa ana alqur'aana bay qabaan madhab ahlusunna waljamaca waxa weeye wa ana alqur'aana qur'aankii fii suduurinaa laabahan laabaheen laabahanaga dhexdooda maxfuudun mid lagu xifdiyey wey wa bialsinatina carabyadanadana maqru'nun mid lagu akhriye wey ah. fii masaaxifina masaaxiiftannada dhexdoodana maktuubun mid lagu qoray mid lagu qoray wey wa huwa isagu alkalaamu kalaamkii weeye alladii kalaamkaasoo takallama allahu alla uu ku hadlay caza wajalla bihi isaga uu ku hadlay wa huwa wowdaa ma idin qoraya ya ah. mhm. ayb waman qaala ruuxii yidhaahda ina alqur'aana qur'aankii bilafdii dhawaaqistayda iyo hadalkayga aan ku hadlayaay makhluuqun wey aw amase qaala yidhaahda lafdii yani waxa weye ku hadlidayda bihi qur'aanka aan ku hadlayay makhluuqun wey fa huwa kaasi jaahilun jaahil wey daallun mid lunsan wey kaafirun mid gaaloobay wey bilaahi ilaahay mid ku gaaloobay wey allihii alcadiimi ee weynaa sidaasuu soo guuriyey ibnu mahdi uu ku soo guuriyey fii kitaabihi alictiqaad madhaba ahlusunna waljamaca inuu sidaas yahay qur-aanku inuu kalaam ilaah yahay waxyigiisii kuu soo dejiyey amarkiisii iyo nahyigiisi inuusan makhluuq ahayn waman qaala makhluuqun fa huwa kaafirun billahi alcadiim ruuxii qur-aanku waa makhluuq yidhaahdana allaha weyn inuu ku gaaloobay ayib wa ana alqur'aana qur'aankii bay qabaan ahlusunna fii suduurinaa laabaheenna maxfuudun mid lagu xifdiyey wey bialsinatina carabiyadanadana maqruu'un mid lagu akhriyey wey u fiirsada laabta qur-aanka xifdinaysaay waa makhluuq laakiin waxa ay xifdisay waa hadalka ilaahayo waa waa qur-aankii makhluuq ma ah carabka wax akhrinayaay waa makhluuq laakiin shaygu akhrinayaay waa qur-aankii makhluuq ma ah saas macnaa misxafkan meesha yaallaay yacni waxa weeye khadda ku qoran iyo waraaquhu waa makhluuq laakiin shayga qorani waa hadalkii ilaahay oo makhluuq maaha saas macnaa ilaa wixii waa kala gedsan yihiin waxay waa kala gedsan yihiin hadalkan meesha ku qoran xuruuftan yacni waxa weeye meesha ku qorani waa hadalka ilaahay subxana wa tacaala laakiin cidda ku dhawaaqaysa dhawaqiisa iyo carabkiisa iyo wuxuu isticmaalaya ficilkiisa iyo waa makhluuq cidda qoraysa iyo wuxuu ku qorayo iyo qoraalkiisa iyo waa ficilkiisa iyo waa makhluuq laakiin waxa uu qorayay waa hadalka ilaahay oo makhluuq maaha taasaa macnaa wax weeyaan ay kala saari waayeen ayib wa ana alqur'aana qur'aanku fii suduurina laabaheenna maxfuudun mid lagu xifdiye wey bialsinatina carabyadeenna maqru'un mid lagu akhriye wey fii masaaxifina masaaxiftanada masaaxifteenna iyo kutubteenna maktuubun mid lagu qoray wey wa huwa isagu walxaal buu sidaa yahay huwa isagu kalaamullahi u yahay wawda iska xali eh haddaad rabto ama yani hadal mubtada'a ah ka bilow macnaha ayib waxaad tidhahdaa wahuwa qur'aanku alkalaamu kalaamkii wey alladii kalaamkaasoo takallama allahu alla uu ku hadlay caza wajalla bihi isaguuu ku hadlay waman qaala ruuxii yidhahda ina alqur'aana qur'aanku bilafdii ku hadlidayda sababteed makhluuqun wey u fiirso qur-aanku waa makhluuq toos umuusan dhihin laakiin wuxuu yidhi qur-aanku ku hadlidayda ayuu makhluuq ku yahay warkaasi marka soo war iihaam ku jira ma maaha waa war macnaha waxa weeyaan duuduuban oo laga fahmi karo inuu ka wado qur-aanku akhrinta anigu aan akhrinayo ku hadlidaydu waa makhluuq laakiin isagu makhluuq maaha inuu ka wadana waa dhici karta inuu inoo qarinayo oo uu leeyahay qur'aanka aan akhrinayo laftiisa makhluuqana waa dhici karta lafdigu marka waa lafdi yani waxa weye mubham awa ayb waman qaala ruux yidhahda ina alqur'aana bilafdii ku hadlidaydan makhluuqun weye aw amase lafdii hadlidayda bihi qur'aanka aan ku hadlay ay makhluuqun ayaa makhluuqa yidhaahda fa huwa kaasi jaahilun daallun mid lunsan wey kaafiru mid kufriye wey billahi alcaiim midku kufriye wey alimaam maxamed cali raxmat ullah kama fi sunnati libnihi sida kitaabu sunna oo libni imaam axmed ku sugan cabdullahi bn imaam axmed wuxuu leey imaamu axmed dadka sidan qaba jaahilkooda aan waxba garanaynin waa in wax la baro buuhi jaahilkooda aan waxba garanaynin waa in wax la baro amaa ka wax garanaya isaga waxa weeye waa in yani waxa wey darsada lagala dhacway imaamku marka hadalkaa ibnu mahdi markuu soo guuriyey ee qiimaha badan wuxuu yidhi wainamaa dakartu waan sheegay buuhi haada alfasla fasalkan bicaynihi ayaan sheegay buui haada alfasla bicaynihi laftiisaan sheegay buui min kitaabi ibni mahdiyin ibni mahdi kitaabkiisa xaggiisaan ka sheegoon ka soo guuriyey buui maxaan uga soo guuriyey listixsaanii wanaajisigayga darteed <clears throat> dalika arrinka aan wanaajisanayo minhu kitaabka xaggiisa ama min ibni mahdi xaggiisa aan ka wanaagsanay sababtaan u soo guuriyoon hadalkaa meesha ugu soo guuriy oo kitaabkaasi ibnu mahdi atabari aan uga soo guuriyey waan u bogsanahay wey macna waan u bogsanahayo waan waafaqsanahayoo aad baan yacni u jeclaysay wey macna dakartu waan sheegay haada alfasla fasalkan wuxuu ka wadaa hadalkan hadda uu soo guuriyey bicaynihi laf ahaantiisaan sheegay min kitaabi ibni mahdiyin ibni mahdi kitaabkiisa xaggiisaan ka soo guuriyey listixsaanii wanaajisigayga aan wanaajisanaya darteed daalika arrinkaa aan wanaajisan u bogsanahay minhu ibni mahdi xaggiisa aan uga bogsanahay yani waxa weye waa waafaqsana waa la dhacsanahay wey macnaha maxaa yeelay fainahu isagu ittabaca wuxuu raacay asalafa salafkiibuu raacay oo min asxaabi alxadiidi ah culimmadii hore asxaabuulxadiidka ahayd ayuu arrintaa ku raacay fii maa shay dhexdii buu ku raacay dakarahu uu sheegay hadalkaa uu sheegay ayaguu ku raacay oo ku waafaqay wey maca tabaxurihi ah, isagoo oo weliba ah nin yani waxa weeyaan maca tabaxurihi ku xeeldheeraanshadiisa iyadoo lala qabo fii cilmi lkalaami uu ku xeeldheeraa ah, tabaxara la yidhahda tabaxara baxrun baa la yidhahdaa ruuxu markuu shayga si fiican u dhexgalo aqoon fiican u yeeshaa la yidhahda tabaxara fi lfanni alfulani baa la yidhahda macnaha ninkani mas'aladan wuxuu ku waafaqay hadalkaa wuxuu ku waafaqay salafkiibuu ku waaqay oo asxaabulxadiidka ah isagoo weliba ragga cilmulkalaamka ragga ku xeel dheeraaday ka mid ah cilmulkalaamka waxaa la yidhaahdaa kutubta inta badan tawxiidka kutubta caqiidadii usuushiiya ka hadlaysa cilmulkalaamka waa yani waxa weeyaan waxay u yaqaanaan mutakalimiintu cilmu tawxiidka iyo cilmu usuul oo dhan bay cilmulkalaam dhaha laakiin culimmada sunnadu hadday cilmulkalaamku yidhaahdaan waa cilmiga ka soo jeeda falsafada ka soo jeeda saas maana falsafada iyo caqliyaadka iyo nadarka cilmiga ka soo jeeda cilmul ahar ka soo horjeeda baa la yidhaahdaa cilmulkalaam la dhaha waana cilmiga lumiyey firaqda lumiyey wey macnaha saas wey marka isaga oo culuumtaa kale ku xeel dheeraa oo aqoontiisu aad ay u badnayd oo aqoon fiican u lahaa ayuu haddana mas'aladan wuxuu ku waafaqay buu yidhi asxaabuulxadiid buu ku waafaqay wuxuu marka xujo kaga dhigayaa nimanka mutakalimiinta ah ee cilmulkalaamka taqdiisiya ayuu wuxuu leeyahay raggii cilmulkalaamka aqoonta dheer u lahaa mas'aladan waxay ku waafaqeen ahlulxadiidkay ku waafaqeen qoladaasu marka doonaya inuu madax kaga garaaco leanna ah, maxay dhihi jireen lafa maxay dhihi jireen lafageli iyagaa laisku jabiya miya ah ayagaasa macnaha laisu deliishanaya nin ahlulkilaam ah oo waafaqay ahlusunnaha bay hadalkiisa soo qaadanayaan si qoladii kaleeto macnaha wax weeyaan ay macnaha ugu ay xujo ugaga dhigaan maca tabaxurihi yacni dhexgelidiisa iyo ku-xeeldheeraanshadiisa iyadoo lala qabo fii cilmi lkalaami uu ku xeeldheeraa iyo wa tasaaniifihi lala qabo kutubtiisa alkabiirati ee waaweyn fiihi cilmikalaamka dhexdiisa uu ka alifay iyo wa taqadumihi hormaridiisa uu qeyrkii ka hormaray iyo wa tabarusihi muuqashadiisa uu muuqday oo caanka ahaa cinda ahlihi cilmulkalaamka dadkiisa agtooda uu baariska ka ahaa ahlihi ay ahli cilmi lkalaam wey maanaa ahli cilmi lkalaam yacni mutakalimiinta agtooda nin horeeyuu ahaa agtooda wuxuu ahaa ragga caankee la yaqaanana wuu ahaa kutub waaweynna cilmulkalaamka wuu ka alifay nin baxar ahoo cilmulkalaamka ku xildheerna waa aha intaa isagoo ah buu haddana mas'aladan wuxuu ku waafaqay asxaabuulxadiid buu ku waafaqay salafku ku waafaqay macana ayib wa tasaaniifihi iyo kutubtiisa lala qabo alkabiirati ee waaweyn fiihi cilmulkalaamka dhexdooda uu ka alifay wa taqadumihi lala qabo horumariddiisa uu fannigan ku hormaray wa tabarusihi muuqashadiisa lala qabo iyo caanbixiddiisa cinda ahlihi cilmulkalaamka dadkiisa agtooda iyo ehelkiisa agtooda uu baaris ku noqday oo ku caanbaxay isagoo saasa buu haddana masaladan ku waafaqay taasaa kaliftay buu yidhi inaan soo guuriyo fasalkaa kitaabkiisana ka soo guuriyo saas manaa waafaqidda uu ahlusunnaha waafaqay iyo isagoo sidaas ahayoo ninkaa ah aan hadda tilmaamay wey maana qaala imaamku wuxuu yidhi ahbaranaa abu cabdillaahi alxaafi waa xaakim ah, abu cabdillahi alxaakim alxaafi wuxuu ka wadaa alxaakim anaysaburi qaala wuxuu yidhi qara'tu waxaan akhriyey bikhati abi camrin almustamli Ah. abu camr mustamli fartiisaan ariyey hadku waa farta abu camr mustamli waa axmed ibn mubaarak wuxuu isaguna ahaa nin xaafidu ahaa nin muxadid oo xaafidu ah ayb qara'tu waxaan akhriyey buuhi bikhai abi camrin almustamli qaala isagoo yidhi samictu waxaan maqlay abaa cuhmaan baan maqlay saciid ibnu ishkaab yaquulu isagoo leh sa'altu waxaan weydiiyey isxaaq ibna ibraahim waxaan weydiiyey can illafdi bilqur'aan can illafdi hadlid baan weydiiyey bilqur'aani qur'aanka lagu hadlo yani ma makhluuq baa mise makhluuq maaha ayb isxaaq ibnu ibraahim alxandali waxa weeyaan isxaaq ibnu rahwiya ninka caanka ku ah waa shaykhu sitta ila ibnu maaja saasay leeyiin macnaha ayb yani waxa weeyaan waxaa ka wariya bukhaari iyo muslim iyo ahlu sunanka markii laga reebo ibnu maajaha markii laga reebo jamaacadoo dhan baa ka wariyay yuu sheekhu yahay ayib nin faqiihana waa ahayo kaana saaxiba imaam axmed imaam ahlu khuraasaan buu ahaa oo aad xagga fiqhiga waxaa la yidhahdaa waa ragga asxaabulmadhabka ah ayuu ka mid yahay aimmadii sunnadu wey ayuu macnaha wax wey mid ka mid ah wuxuu ninkaasaa la weydiiyey marka canilafdi bilqur'aan baa weydiiyey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi isxaaq laa yenbaqii ma habboona buu yidhi an yunaadara in lagu doodo lagu murmo fii haadaka in arrintaasi laga doodo laga murmaba ma habboona oo macnaha la keenaba allafdu bilqur'aan ma yacni makhluuq baa mise makhluuq ma aha masale in laga doodo ay tahay maba ahaba alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi wey hayru makhluuqin lamana abuurin saa in lagu gaabsado habboon wey macna lafdii bilqur'aani makhluuqna ha dhihina wa lafdii bilqur'aani laysa bimakhluuqna ha dhihina iskaga gaabsada hana ka dundan hana lagu murmin halaiskaga gaabsadoo ha la yidhaahdo alqur'aanu kalaamuullahi hayru makhluuq warka saa ku gaabiy way macna saas mana waana sida imaam axmed caleyh raxmatullahi isagana uu ka keeni doono mana ayib wadakara wuxuu sheegay moxamed ibnu jariir altabari raximah llahu tacala fi kitaabi lictiqaad wuxuu ku sheegay imaam lmufasiriin imaam lmufasiriin fi kitaabi lictiqaad wuxuu ku sheegay aladii kitaabkaasoo sanafahu uu alifay fii hadihi masalati masaladan dhexdeeda uu ku alifay waa masalada kalaamullah iyo qur makhluuqa mise makhluuq maaha wa qaala wuxuu yidhi wadakara moxamed ibnu jariir altabri raximah llahu tacala fii kitaabi lictiqaad wuxuu ku sheegay aladii kitaabkaasoo sanafahu fii hadihi lmas'alati ayuu isaguna ku sheegay oo wa qaala wuxuu yidhi ama alqawlu odhah fii alfaadi alcibaadi cibaad addoommada alfaaddooda bilqur'aani qur'aanka ay ku lafdinayaan odhaahdeedu wax laga yidhaahdo oo laga hadlaayo falaa athara athar ma jiro falaa athara wax athar ah wax la soo guuriyey ma jiro fiihi arrinkaa dhexdiisa aharkaasoo naclamuhu aan ognahay can saxaabiyin saxaabi in laga soo guuriyo aharkaasoo naclamuhu ognahay afarkaasoo can saxaabiyin saxaabi xaggii ka ahaaday walaa taabiciyin iyo taabici aggii ka ahaa taabici toona xaggii ka ahaaday ayib ilaa caman cid xaggii mooye ciddaasoo fii qowlihi hadalkiisa dhexdiisa u ahaaday alghanaa'u nafcigii waashifaa'u caafimaadkii wa fi itibaacihi raaciddiisana ay ahaatay alrushdu toosnaantii iyo walhudaa hanuunkii uu ahaaday kaas mooye cid kale kama haynu leey man wa ilaa man cid mooye cid kale kama hayno yaquumu uu istaagayo qowluhu odhaahdiisi iyo hadalkiisu maqaamal a'immati aluulaa culimmadii hore maqaamkoodii oo kale hadalkiisu uu istaagayo kee weeye kaas abi cabdillaahi mooyaane Ah, ama abi cabdilaahi ahaa mankaas axmed ibnu xambal ahaa raximah llahu tacaala faina abaa ismaaciil atirmidi faina abaa ismaaciil atirmidiya xadaanii wuu ii warramay buu yidhi waxaa odhanaya maxamed ibnu jariir itabari qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abaa cabdilaahi baan maqlay axmed ibnu xambal ahaa raximahu llahu tacala yaquulu isagoo leh allafdiyatu nimanka lafdiyada la yidhahda jahmiyatun waa waa nooc jahmiyada ka mid ah, waa qolo jahmiyada ka tirsan ayib maxaa yeelay qaala allahu alla wuxuu yihi caza wajal faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu badbaadiyo kori xataa yasmaca ilaa uu maqlo kalaamallahi ilahay hadalkiisa uu maqlo miman yasmac yuu ka maqlayaa w su-aalahaan haddii laga dhigo miman yasmac wuxuu ka maqlayaa qaarigii akrinaya soo ma xataa yasmaca kalaam allah sawdka uu maqlayaay waa ninkii qaariga ahaa sawtkiisii wa waa makhluuq ficlan laakiin waxa uu maqlaya dhegtiisa ku dhacaye qaarigu akhrinayay waa kalaamkii ilahay waana qur-aankii wa saas macana iyadoo taa ay tahay oo ruux makhluuqii uu akhrinayo ayaa haddana alla wuxuu yidhi kalaam allaahi baa lagu sheegay waa hadalkii ilahay wa ayib qaala wuxuu yidhi qaaladaa waxaa iskale abu ismaaciil ibni tirmidi hadalka weli waxaa wata moxamed ibnu jariin itabari baa wata qaala wuxuu yidhi abu ismaaciilin tirmidi wuxuu yidhi uma kadib baa samictu waxaan maqlay jamaacatan koox oo min asxaabina asxaabtana ka mid asxaabtaasoo laa axfadu aanan aana xifdisnayn asmaa'ahum magacyadooda aana xifdinayn yadkuruna ayagoo sheegaya ayaan maqlay canhu imaamu axmed buu ka wada canhu ay can imaamu axmed iyagoo ka sheegaya radia allahu canhu annahu isagu kaana inuu ahaa yaquulu mid yidhaahda man qaala ruuxii yidhaahda lafdii ku hadlidayda bilqur'aani qur'aanka aan ku hadlayo makhluuqu way fa huwa jahmiyun waman qaala ruuxii yidhaahda hayru makhluuqin makhluuq ma aha lafdigayga qur aan ku lafdiyey ruuxii yidhaahdana fa huwa mubtadicun meeludhubaxsa ah. marka ayib macnaheedu waxa weeye hadalkan uu alimaam maxamed ibnu jariir idabri uu ka soo guurinaya fi kitaab alictiqaad oo isagana masalada uu ka qoray waxa uu leeyahay alimaam ibnu jariir idabri mas'aladan ah lafdii bilqur'aan makhluuq ama makhluuq ma ah wuxuu leeyahay saxaabina kama hayno taabicina kama haynobu ficlan waa saas wax saxaabiya lagama hayo taabicina lagama hayo laa nafyan walaa ihbaatan وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطع عنقه وتبزق في وجهه وتلطم عينه بكير هذه أبي وحكير هذه إمام مؤلف إنه شيء دونه waxay u dhihi waayeen leanna mas'alo wakhtigaa soo baxday maba ahayn maba jirinba mas'aladu markay jahmiyadu timid oo qur-aanku waa makhluuq ay keentay oo ahlu sunnuhu ku kaceen ayaa qolo waxoogaa baqdini gashay ayaa waxay keeneen lafdi bilqur'aani makhluuq waa masale dib ka timid laakiin saxaabadu maba ogeynba warkeeda taabiciintana warkeeda maba aynan ogeyn a'immadii salafka ee dambe ee ka dambeeyey taabiciinta ayaa mas'alada la caasiray markay dhacday oy ku soo biirtay caalamulislaami timid oo ay keeneen jahmiyada iyo qolyaha la midka ay keeneenna culimmadii salafkee markaa joogay baa ka hadlay saas way marka la dhihi maayo saxaabadii iyo taabiciintii maxay uga hadli waayeen lanna waxyaalo fara badan oo firaqu dib ka keeneen waktigaasi wax jiray ma ahayn markay yimaadeen unbay culimmadii joogtay baa waajib ku noqotay inay ka hadlaan saas man ayib laakiin wuxuu leeyahay ibnu jariir saxaabi kama hayna taabicina kama hayna laakiin waxaan ka haynaa cid hadalkiisa yacni uu nafci ku jiro nafcigu uu hadalkiisa dhexdiisa yahay caafimaadkuna hadalkiisa dhexdiisa u yahay waa kee raaciddiisa la raaco hadalkiisa lagu raacana toosnaan iyo hanuun uu yahay hadalkiisuna uu istaagayo booskii a'immadii hore booskoodii uu istaagayo waa kee wey kaas waa alimaam abu cabdillaahi axmed ibni xambal wey imaam ahlusunna waljamaca isagaan ka haynaa buuri isagaan ka haynaa ibnu jariir baa odhanaya isagaan ka haynaa saxaabe iyo taabiciin yaanaan ka hayninba laakiin isagaan ka hayno isaga haddaan ka haynana hadalkiisa nafci baa ku sugan caafimaadku hadalkiisu ku sugan yahay in la raaco arrintaa lagu raacaa toosnaantiiyo hanuunku ku jiraa soo ma jeed hadalkiisuna wuxuu noo taagan yahay a'immadii hore waaweynaa booskii hadalkoodu noo joogay buu hadalkiisu maanta noo jooga markaasuu wuxuu sheegay dariiqa uu hadalku ku soo gaadhay imaam axmed sanadku hadalkiisa uu ku maqlay ee uu ku qaatay buu sheegay marka abu ismaaciilin tirmidi ayaa wuxuu ii sheegay buu yidhi sheekhiisa waay in axmed ibnu xambal uu yidhi allafdiyatu jahmiya nimanka lafdiyada la yidhahdo waa jahmiyo waa nimanka yidhaahda lafdi bilqur'aani makhluuq nimankaasaa lafdiye la yidhahda ayib imaam axmed wuxuu marka u deliishaday qoladaasi inay jahmiye yihiin ama yani markaasu wuxuu yidhi aayaddii buu keenay faajirhu xataa yasmaca kalaam allah aayadda waxaan u malaynaya waxa keenayaay waa yani waxa weeyaan waa waa imaamka wey imaam axmed hadalkiisu lafdiyatu jahmiya inuu ku egyahaan u malaynaya ayb markaasaa haddana abu ismaaciilin tirmidi wuxuu yidhi oo uu ka soo guuriyey ibnu jariir inuu yidhi koox badanoo asxaabtanadii oon isku arda ahayn ayaa waxaan ka maqlay buu yidhi kooxdaasoo magacyadoodii aanan xifdisnayn ayagoo sheegayo imaam axmed ka sheegayay inuu yidhi ciddii tidhaahda ku hadlidayda qur-aanka aan ku hadlay waa makhluuq waa jahmi ciddii tidhaahda makhluuq ma ahana waa mubtadic maxaa la rabaa marka inaad tidhaahdo waa makhluuqna lama rabo inaad tidhaahdo makhluuq ma ahana lama rabo maxaa la rabaa inaad iskaga gaabsato oo taagnaato alqur'aanu kalaamu ullaahi hayru makhluuq inaad halkaa taagnaato haddii kaleeto inaad mas'alada kala dhigtood faahfaahayso ood kala qaaddo lafdigan mujmalkaee mubhamka ah aadan itlaaqin eh fahfaahin aad geliso sida imaamu lbukhaari iyo hayrkiiba ka soo aroortoon u tegi doona insha allah tacala aan tilmaami doono ayb sida ku taalla kitaabu sunna oo uu leeyahay imaam axmed wiilkiisu waxa uu leeyahay waxaan weydiiyey aabbahay waxaan ku idhi taquul maa taquulu fii rajulin qaala attilaawatu makhluuqa wa alfaaduna bilqur'aani makhluuqa waalqur'aanu kalaamu allahi caza wajalla walaysa bimakhluuq wamaa taraa fii mujaanabatihi wahal yusama mubtadican faqaal hada yujaanab wa huwa qowl lmubtadic wa hada kalaamu ljahmiya laysa alqur'aanu bimakhluuq imaam axmed wiilkiisa ayaa kasoo guurinay wuxuu yidhi aabbahay waxaan ku idhi maa taquulu fii rajulin nin maxaad ka leedahay ninkaasoo yidhi attilaawatu makhluuqa akhrinta qur-aanka aan akhrinaya waa makhluuq alfaadda aan qur-aanka alfaadunaa bilqur'aani makhluuq ah, alfaaddanada qur-aanka aan ku akhrinayna waa makhluuq maxayse kula tahay ninka ka fogaanshihiisa mubtadicse ma la dhihi karaa markaas imaamu axmed wuxuu yidhi waa laga fogaanayaa ninkaas qur-aanka ilahayna makhluuq maaha yani waxa weye waa hadalkaa laga soo guurinayo oo yani uu imaamku soo guuriyey hadal u dhowey macnaha ayib waxaa isla hadalkaasi laftiisa isagana soo guuriyey alimaam abulqasim abarani abulqasim allalaka'i atabari ayaa soo guuriyey isagana fii kitaabihi sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca ayuu kusoo guuriyey hadalka imaam axmed caleyh raxmatullah ayb وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال وحولي أما القول أراه يهدلد في ألفاظ العباد الضمضة ألفاظ ضد لقهل بالقرآن قرآن كأي كهليان أما كل فضيين يعني فلا أثر وح أثر وح لسوق فيه نحدي سماهان aarkaasoo naclamuhu aanu ognahay can saxaabiyin saxaabi aarkaasoo laga soo guuriyey walaa taabiciyin walaa aharin can taabiciyin ahar taabici laga soo guuriyeyna ma hayn ilaa camman ilaa aharan mooye oo camman cid laga soo guuriyey ilaa ahar cid laga soo guuriyey mooyaane ciddaasoo fii qowlihi hadalkiisa dhexdiisa u ahaaday alghanaa'u ay nafcu nafcigu u ahaaday washifaau iyo caafimaabid shubuhaadka iyo shakiga lagaga caafimaado wa fi itibaacihi raaciddiisana alrushdu uu ahaaday toosnaan iyo walhuda hanuunku waman wailaa man cid hadalkii mooye kulli can saxaabintaas ku xasunta ilaa camman waman wailaa camman cid xaggii mooye ahar ma hayno ilaa can man cid xaggii mooye ciddaasoo yaquumu istaagayo qowluhu odhaahdiisu maqaamal a'immati a'immada maqaamkoodii oo kale al-uulaa ay horraysay yacni sida uu imaamku qadarkiisa iyo qiimihiisa a'immadii hore taabiciintii iyo a'immadii waaweynaa ayuu qowlkiisu la mid yahay oo macnaha waa nagu filan yahay wey abi cabdillaahi axmed ibni xambal raximahu llahu tacaala kaa mooyaane kaa mooyaane cid kaloon ka hayna ma jirto wey fa ina abaa ismaaciila moxamed ibnu ismaaciil atirmidi xadaanii wuu ii warramay buu yidhi ibnu jariir qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay abaa cabdilaahi axmed ibnu xambal raximah llahu tacala yaquul isagoo leh allafdiyatu jahmiyatun qaala allahu caza wajalla faajirhu xataa yasmaca kalaam allah miman yasmac yuu ka maqlayaa ah, haddii suaal laga dhigo qaala wuxuu yidhi abu ismaaciilin itirmidi uma samictu waxaan maqlay jamaacatan koox oo min asxaabina asxaabtanada ka mid ardadoodii way isku ardada ahayn kuwaasoo laa axfadu aanan xifdinaynin asmaa'ahum magacyadooda aanan xifdisnayn ayaan maqlay yadkuruuna iyagoo sheegaya canhu imaam axmed xaggiisa iyagoo ka sheegaya radia allahu canhu annahu isagu kaana inuu ha yaquulu mid yidhaahda man qaala ruuxuu yidhahda lafdii bilqur'aani yacnii hadlidayda aan qur-aanka ku hadlay makhluuqun wey fa huwa jahmiyun wey waman qaala ruuxuu yidhahda hayru makhluuqina fa huwa kaasina mubtadicun weeye qaala moxamed ibnu jariir wuxuu yidhi Ah, wuxuu yidhi walaa aquulu ma odhanayo fii dalika arrinkaa dhexdiisa cindanaa agtannada yajuusu way bannaan tahay odhan maayo an naquulahu inaan dhahno hayra qawlihi hadalkaa imaam axmed hadal aan ahayn inaan dhahno agtannada way bannaan tahay ma dhahayo buui hadalkaa imaamka baa agtannada ka soconaya ah, buui ah, walaa qawla odhaah fii dalika mas'alada aan soo sheegnay ee arrinta aan ka soo hadallay dhexdiisa qowl ma ahaanin cindanaa agtannada qowlkaasoo yajuusu ay bannaan tahay an naquulahu inaan dhahno qowlkaasoo hayra qowlihi imaamka qowlkiisii aan ahayn ama hayra qowlihi qowlkiisii mooyaane wax kale hadalkaa imaamka hadal aan ahayn kama lihin bun masalada id cilladu waxa weeye lam yakun nooma ahaanin lanaa annaga fiihi arrinkaa laga soo hadlay dhexdiisa imaamun mid aan ku dayanno imaamun mid la raaco kaasoo na'tamu aannu ku dayanno bihi isaga siwaahu oon isaga ahayn imaamkanoon ku raacno masaladaasi malihin buu leey macnaha haddiiba imaamu axmed ay nooga sugnaatay imaamu ahlisunna waljamaaca fa cala alra'si walcayn wey macnaha meelaan u dhaafayno ma jirto iyadaa un baanu qabnaa wa fiihi hadalkaa dhexdiisa waxaa ku sugan alkifaayatu ku filnaan iyo waalmaqnacu yani wax lagu qanco ruuxii waa ku filan yahay waana qanciyaa guuri marba haddii imaam kal imaami axmed oo kaleeto hadalku ka sugan yaho laga soo guuriyo haddee xaggeeba loo dhaafi wey manaa ah, fiihi lkifaaya wa fiihi lkifaayatu baa ku sugan walmuqnic dheh waad dhihi kartaa manaa iyo wax dadka qanciya ah, ama walmaqnac oo qanaacadii ah wa huwa isagu alimaamu imaamkii weeye almutabacu ee la raacsanaa waa imaamkii yani ummaddu raacsanayd raxmatullaahi naxariista ilahi calayhi korkiisa ha wa ridwaanhu iyo alla radihiise waa imaamkii la raacsanaayo khaasatan fi hadihi almas'ala imaamkii looga dambeeye waay imaamu ahlisunna waljamaca marka laqabkaas loo bixinayo alimaamu axmed caleyh raxmatullah waxayba ku baxdayba mas'alatu khalqi alqur'aan markii ma'muun iyo raggii lahaa ee madaxda ahaa intay qaateen oo muctasilada fikradoodii qaateen ay culimmadii sunnada imtixaaneen oo nin inta loogu yeedhay la yidhi waxaad dhahdaan ood qirtaan qur-aanku waa makhluuq ninkaa dhihinna qoortaa laga goynaya ayaa culimmadii wax yar mooyaane in badan qaar badanoo ka mid ah yacni ruqsaday iska qaateenoo dee waa baqeenoo way iska xeeladaysteen qaarna waaba carareenoo oo meeshaba waaba ka taganoo ilaa fitnadani ka suulaysay dhulkaba waaba ka tagan qaarna waaba la dilay oo masaladaasaa loo dilay sida alimaam albuwayti oo kaleeto imaam albuwayti ardaygii alimaam shaafici caleyh raxmatullah rag uu ka mid yahay imaamu axmed caleyh raxmatullah oo isagu uu ahaa ninka la fiirsanayo ayaa marka arintii isa soo taagay oo yidhi qur-aanku makhluuq maaha wax walba haddii lagu sameeyey waa loo xidhay waa la garaacay waa la jeedlay intaas oo sano u xidhnaa imaam axmed caleyh raxmatullah oo culimmadii intay u yimaadeen lagu yidhi imaamu axmedow maanta ummaddii islaamka oo dhan baa ku fiirsanaysa haddaad mas'aladaa maanta ka tanaasusho khalqi fara badan baa baadiyoobi doona ee naftaadu ha dhimato ha lagu dilo kolley kolley waa dhiman lahayd imaam axmed caleyh raxmatullah isagoo xabiska ku jiro mas'aladaa u xidhan baa ilaahay subxaana wa tacaala dhibkii fayday oo khulafadii fikradaa rumaysnaa waa dhinteen mutawakil baa yimid markaasuu intuu muctasiladii iyo wixii waxaa watay oo dhan intuu fogeeyey uu culimmadii sunnada soo dhaweeyey saas man markaasaa imam axmed cali raxmat ullahi sijniga iyo xabiska laga soo daayey imaamu ahlisunna waljamaca marka mas'alada laqabkaa loogu bixiyeyba waa mas'aladanba ah, maadaama ay saas tahay hadalkuna isaga ka sugan yahay xaggeeba loo dhaafay waa kifaayo wey marka mana kifaayo wey wuxuu yidhi imaamku marka abu cumaan isaabuuni wuxuu yidhi haadihi midani alfaadu muxamed ibni jariir waay moxamed jariiri tobari alfaadiisii wey taa aan soo guuriyey allatii midaasoo naqaltuhaa aan soo guuriyey nafsahaa laf ahaanteedii aan soo guuriyey ilaa maa hunaa halkan aan ku soo guuriyey min kitaabi alictiqaad baana ka soo guuriyey alladii kitaabkaasoo sannafahu uu alifay moxamed ibnu jariir baa alifay bialfaadihi wey waxba kama bedelin waay sideedii baan usoo guuriyey wey biduuni tasaruf qultu waxaan idhi buuri qultuda waxaa iska leh abu cuhmaan saabuni baa iska leh mualifka qultu waxaan idhi wa huwa acni waxaan ka wadaa maxamed ibnu jariir baan ka wadaaye qad nafaa wuxuu ka anfiyey oo ka fogeeyey can nafsihi naftiisa wuxuu ka fogeeyey oo ka anfiyey bi haada alfasli fasalkan aan hadda soo guuriyey sababtii wuxuu kaga anfiyey aladii fasalkaasoo dakarahu uu sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku sheegay fasalkaas sababtii buu naftiisa wuxuu kaga anfiyey kullamaa nusiba ilayhi wax kastoo loo tiriyey oo waqudifa lagu ganay bihi imaamkaa lagu ganay ibnu jariir lagu ganay oo muxuu yahay oo min cuduulin leexasho ah can sabiili sunnati sunnada jidkeedii inuu ka leexday ah ow amase maylin iilasho ah ilaa shayin shay inuu u shay ah shaygaasoo min albidcati bidcada ka mid ah. taxriiqaa waxaa iskale abu cumaan saabuni wuxuu leeyahy ibnu jariir itabari hadalkaa uu kitaabkiisa ku qorayen laftiisii soo guuriyey hadalkaasuu ku caddeeyey oo naftiisa kaga oo kaga anfiyey wax kastoo lagu sheegay meesha waxaa ka muuqata in ay ragga qaarkii ibnu jariir tabari ku dureen inuu ka leexday ariiqii sunnada oo masaa'il uu ku waafaqay mubtadicada abucumaan isaabuni marka wuxuu leeyahay hadalkan meeshan aan ku soo guuriyey ee uu kitaabka ku qoray buu ku cad yahay wixii imaam ibnu jariir lagu sheegay oo inuu ariiqii sunnada ka leexday bidcooyinka qaarkood u leexday warkaasi inuusan jirin halkaasay ku caddahay oo uu iska fogeeyey macnaha ayib qultu waxaan idhi bu wahuwa acni waxaan ula jeedaa huwada moxamed ibnu jariire qad nafa wuu anfiyey can nafsihi naftiisa wuxuu ka anfiyey bihada alfasli fasalkan sababtii alladii fasalkaasoo dakarahu uu sheegay fii kitaabihi uu ku sheegay wuxuu ka anfiyey naftiisa kullamaa nusiba ilayhi wax kastoo loo tiriyo loo aaneeyey oo waqudifa lagu ganay bihi isaga oo min cuduulin leexasho ah can sabiili sunnati sunnada jidkeedii uu ka leexday ah wa maylin aw amase maylin iilasho ah ilaa shayin shay xaggii loo iisho oo min albidcati ka mida arrintaa waa iska fogeeyo bannaanku isa soo dhigay saas man leanna a'immada haddii wax lagu sheego oo lagu gano kutubtoodana laga helo wixii lagu sheegay wax ka gedisan warkii lagu sheegay inuusan jirin baa cad saas man waa marka waa iscadeeyo inuusan arrintaasi uusan madhabka sunnada ku garamarin bidca xaggeedana u leexanin ayuu ku cadyahay buui kadib wuxuu gudagalay hadalka uu ka soo guuriyey imaamu axmed ibnu jariir tabari hadalkuu imaam axmed ka soo guuriyey ee hadal ee kitaabkiisa ictiqaad uu ku soo guuriyey yuu tacliiqinayaa abu cumaan isaabuuni saas manaa markii hore wuxuu tacliiqiyey hadalku inuu sax yahay wuxuu kuluu tacliiqiyey ibnu jariir itabari in arrinta lagu sheegay ayna jirin hadalkiisaasina anfinayo haddana wuxuu tacliiqinayaa macluumada uu soo guuriyey ibni jariir oo imaam axmed uu ka soo guuriyey xakaa uu xikaayooday hu xakaahu uu xikaayooday can axmeda axmed uu ka xikaayooday hudu alladiiday u noqonaysa can axmeda axmed uu ka sheegay radia allahu canhu wa ardaahu eh oo ah macnaha ana allafdiyata jahmiyatun inay tahay arrintaasi fa saxiixun mid saxiixoo sugan weya canhu imaam axmed xaggii saxiix bay ka tahay waa arrin ka sugan buu yidhi macnaha wainamaa qaala wuu yidhi yani waxa wey allafdiyatu jahmiya imaamu axmed muxuu ula jeedaa muxuu ula qastayaa buu hadda inoo fasiraya ah, muxuu ka wadaa ayib wuxuu yidhi wainamaa qaala wuu yidhi imaamu axmed dalika arrinkaa wuu yidhi muxuu u yidhi lianna jahman jahmnu safwaan ninkii la dhihi jireen soo marnay ee ra'su dalaal ahaa ee macnaha jahmiyada aasaasay ninkaa isagii iyo wa asxaabahu raggiisu saraxuu waxay caddeeyeen bikhalqi lqur'aani qur'aanku inuu makhluuq yahay bay caddeeyeen ayagu geedba mayna ugu soo gabaninba mana laalaabanin ee waxay yidhaahdeen qur'aanku waa makhluuq waladiina kuwii qaaluu yidhi billafdi kuwii lafdiga yidhina tadarajuu waxay in yar u socdeen oy in yar in yar yani ugu gaadheen bihi lafdigaa sababtiisa ila alqawli odhaah bikhalqi lqur'aani qur'aanku waa makhluuq in la yidhahdo bay ku gaadheenoo arrintaa u mareen wa khaafuu waxay ka baqeen ahla sunnati ahlu ka baqeen fii dalika azamani wakhtigaa isaga ah waa wakhtigii imaam axmed maxay uga baqeen min altasriixi caddayn bikhalqi lqur'aani qur'aanku waa makhluuq ay caddeeyaan bay ka baqeen fadakaruu markaasay sheegeen haada lafda lafdiganay sheegeen haada lafda macnaha muxuu yahay lafduna bilqur'aani makhluuq lafdunaa bilqur'aani makhluuq taasay sheegeen markay baqeen wa araaduu waxayna ula jeedeen bihi isaga hadalka ana alqur'aana qur'aanku bilafdinaa ku hadlidannada sababteed makhluuq wey bilafdinaa ku hadlidannada makhluuqun makhluuq wey falidalika sidaa daraaddeed ayuu samaahum ku magacaabay imaam axmed axmedu axmed wuxuu ku magacaabay raximahullah jahmiyatan buu ku magacaabay siduu inoogu fasiray soo maartaan fikradda markii hore saan horeyba u sheegnay jahmiyadu ayagu way cadaysteenoo waxay yidhahdeen qur-aanku waa makhluuq muctasiladuna way caddaysteen markii ahlu sunnuhu xoogga lahaayeen oo xilligaa imaamu axmed cali raxmatullah oo macnaha waxa weeyaan jahmiyadii iyo muctasiladii iyo waxoogaa fikraddoodii laga baqay baa waxaa soo baxay niman ahlu sunnahana ka baqaya hadday yidhaahdaanoo caddeeyaan qur-aanku waa makhluuq afka ku dhuftaanna baqaya ayaa yimid markaasay waxoogaa kelimo yaro xeeladaysi ah bay meeshii keeneen maxay tahay lafdunaa bilqur'aani makhluuq ah. haddii la qabsadoo la yidhaahdo war qur-aanku waa makhluuq baad dhahdeen maya maya annagu lafdunaa baan niri bay dhahayan qasadkooduna muxuu yahay kelimadaa waxay rabaan inay ku gaadhaan oy u maraan qur-aanku waa makhluuq inay dhahaan wixii ay ka baqayeen bay kelimo maldahan u isticmaaleen qasadkooduna muxuu yahay inay dhahaan qur-aanku waa makhluuq waa makhluuq waa qur-aanku inay caddeeyaanna waa ka baqeen markaasay kelimo waxoogaa iyada ay ku gaari karaan oo u mari karaan bay keensadeen oo ah lafdii bilqur'aani makhluuq ayib wixii uu ka boodayo ma aqaan kutubta waa kala gesintaasan hore u sheegin ayib marka sababta keentay taas ahayd buu leey macanaa marka sababta loo rebay wuxuu leeyahay lafdii bilqur'aani makhluuq waxay noqon kartaa waxay u noqon kartaa waxa la yidhaahdo jid bay u noqon kartaa loo maro in la yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq ayib masaladu marka waa masalo noocaasoo yani waxa weeyaan hadalku waa hadal mubham ah hadalku waa hadal mubham ah alimaam ibnu اlqayim caleyh raxmat ullah hadal aad u qiimo badan buu leeyahay fi kitaabi asawaaciq almursala wuxuu leeyahay markuu a'immada salafku masalada markay ka hadleen uu si fiican u faahfaahiyey buu wuxuu yidhi faida kana almru kama qarartum fain qiila dheh fain qiila faida kana almru kama qarartum fakayfa ankara alimaamu axmed cala man qaala lafdii bilqur'ani makhluuq bidha fakayfa ankara alimaamu axmed cala man qaala lafdii bilqur'ani makhluuq badacahu wanasabahu ila tajahum wahal kanat mixnatu abi cabdillaahi albukhari ila cala dalika xata hajarahu ahlu lxadiidi wanasabuuhu ila alqowli bikhalqi lqur'an qiila macaada allah an yudana bia'immati l الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وفي آخر الجامع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق يعني ميشاس وحوكو عضينيا alimaamu axmed alimaamu lbukhaari caleyh raxmat ullah baa waxaa mas'alo waxaa jirta markii uu tegey baqhdaad lagu imtixaanay mas'aladii keentay inuu baqhdaad ka tago masaladaasi waxay ahayd waxaa laga soo guuriyey in uu yidhi qur-aanku waa makhluuq imaamu axmed imaamu yani waxa weeye bukhaarina hadalkiisu wuxuu ahaa addoommadu waxay samaynayaan iyo ficilkoodu waa makhluuq qur-aankuse makhluuq maaha sidau kitaabkiisa afcaalucibaad buu ku caddeeyey marka wuxuu kala qaaday imaamu lbukhaari oo uu kala yacni kala fasliyey lafdii bilqur'aan labadii macne ay ixtimaalaysay buu kala qaaday oo wuxuu yidhi addoonka dhawaaqa uu bixinayo carabka bishimaha dhawaaqa iyo sawdka ka soo baxaya waa ficilkiisii oo waa wuxuu isagu sameeyey oo waa makhluuq waxa uu akhrinayana waa hadalkii ilaahay oo waa qur'aankii oo makhluuq ma aha sidaasuu u kala qaaday alimaamu albukhaari caleyhi ullah markaasaa waxaa laga faafiyey in uu yidhi qur-aanku waa makhluuq markaasaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku dabaqaan hadalka imaamu axmed uu yidhi man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq fahuwa jahmi waman qaala laysa bimakhluuq fahuwa mubtadic arrintaasuu marka ibnuqayim ka hadlayay caleyh raxmatullah markaasu wuxuu leeyahay yani imaamubuhaari ma uusan qabin waxaas markaasuu sii wado wuxuu yidhi falbukhaariyu aclamu bi almas'alati wa wlaa bisawaabi fiiha min jamiici man khaalafahu buui alimaam lbukhaari mas'aladan wuxuu leeyahay isaga ayaa uga cilmi badnaa sawaabkana uga dhowaa cid kastoo ku khilaaftay buui wa kalaamuhu awdax wa amtan min kalaami abi cabdillahi buuri hadalka imaamu ayaa ka caddaan badan kana xoog badan buu leeyahay hadalka abi cabdillahi albukhaari abi cabdillaahi imaam axmed imaam axmed hadalkiisa waxaa ka caddaan badan buu leeyahay hadalka imam albukhari bu ley mana maxaa yeele faina alimaama axmed sada dariicata xayu manaca ilaaqa lafdi اlmakhluuqi nafyan waihbaatan cala lafdi bur imaam axmed iriduu xidhaaya lafdigan waa makhluuqna yaan la dhihin lafdi walaa makhluuq ma ahna yaan la dhihin maxaa yeelay iridaba iska xidhba min baabi sadi daraa iridda dhanba inuu xidho oo aan diidda iyo ogolaansho toona hadalkan la ilaaqin saasuu imaam axmed ku tegay buuri laakiin ama alimaam lbukhaari faqad fasala isagu waa kala qaaday saas manaa sii wada wuxu uhi ibn qayim aleyh ullah wladii qasadahu axmed ana allafda yuraadu bihi amraan halkaa way maqsuudka si fiican ugu fiirsada wladii qasadahu axmed ana allafda yuraadu bihi amraan imaam axmed siduu u qastay ujeeddadiisu waxa weeye lafdi kelimatu lafdi laba arrimood baa loola jeedaa oo loola qastaa axaduhumaa almalfuudu nafsuhu wa huwa hayru maqduurin lilcabdi walaa ficla lahu kan lagu hadlayo kan la akhrinayo kan lagu dhawaaqayo midkaas isagu addoonku ma kari karo ficilkiisiina ma aha yaa iskale ya allah baa iskale subxaana wa tacaala yacni waxa weeye maalan haddaan ku idhaahdo lilaahi almathalu ulacla laakiin tusaale ahaan maalan idaaxi ah haddaan ku idhaahdo waxaad tidhaahdaa waxaad tidhaahdaa yacni maxamed wuu tegey oo tidhaahdo maxamed wuu tegey sawdka kaa soo baxay yaa iska leh yaa adaa iska leh ficilka aad samaysay iyo afkaad ku samaysay iyo carabka iyo waxan iyana adaa iska iskale laakiin xuruuftan aad ku dhawaaqday yaa iskale anigii ku amray baa iskale soo ma sidaas daraaddeed markaad yani qorayso hadal ruux kale leeyahay aad qorayso ama aad ku dhawaaqayso waxaad leedahay waa hadalkii hebel baad leedahay soo ma sawdka adaa iskale laakiin waxan aad qorayso ama aad ku dhawaaqayso maahan ma adugu waxaa iska leh cidda aad ka soo guurinayso marka kan aad ku dhawaaqayseed akhrinaysa almalfuudu nafsuhu waa hadalkii ilaahay kelimatu lafdiina way ixtimaali kartaa oo way soo geli tar macaanida way ixtimaali kartaa bimacnaa lafdii bilqur'aan ay ilmalfuudu nafsuhu ka aan ku dhawaaqaya haddii laga wadaayay markaasi waxay la mid tahay adoo yidhi oo kale qur-aanku waa makhluuq oo kale saas manaa macno waa macnahaasuu yidhi waani macnaha labaadna waxa weeye altalafudu bihi waaladaau lahu wa ficlu lcabdi buui ku dhawaaqidda lafteeda iyo addoonka wuxuu samaynayo iyo gudashada uu ku dhawaaqidda gudanayo taasi waa ficilkii addoonku yidhi waana makhluuq taana waa ixtimaali kartaa kelimadu ayib markaasuu wuxuu yihi faitlaaqu alkhalqi cala allafdi qad yuuhimu almacna alwala wahuwa khata' haddaad tidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuq wuxuu ku moodsiin karaa macnaha hore oo ah almalfuudu nafsuhu kaan akhrinayuu ku moodsiin karaa markaasi waa qowlkii jahmiyadu noqonaya oo u ekaanaya macnaha ayib wa ilaaqu nafyi alkhalqi calayhi haddaad tidhaahdo lafdii bilqur'aani laysa bimakhluuqood ka anfisana qad yuuhimu macna athani wa huwa khata wuxuu ku moodsiin karaa macnaha labaad waa gaf iyaduna oo macnaha labaad maxna ah macnaha wuxuu ku moodsiin karaa wuxuu ku moodsiin karaa macnaha labaad oo ah ficilka addoonku uu samaynayo makhluuq ma aha saas maana yani waxa weye xoogaa waxay u baahan tahay si daqiiqa in loogu fiirsado kelimada lafdi bilqur'aan ah baa laba macno ixtimaasha macno waa ficilka addoonku samaynayo macno waa wuxuu akhrinayo haddaad marka tidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuq haddaad tidhaahdo laba macnoy ixtimaali karta soo maynaa dheh macno sax buu noqon karaa macnona khalad bay ku noqon kartaa macnahay sax ku noqon karta waa kee yah waa markaad ka wado lafdii bilqur'aani makhluuq ficilkayga iyo gudashadayda iyo akhrintayda markaad ka waddo macnuhu sax buu noqon karaayo dee waa makhluuq soo ma laakiin macno kalaa meesha laga fahgi karaa oo gaf noqon kara macnahaasi waa goorma waa markii ay noqoto kaan akhrinayo kaan akhrinayo waa makhluuq baa laga fahmi karaa soo saas maa taana waa laga fahmi karaa labadaba maadaama laga fahmi karo jooji ayib haddaan anfiye ka warran oon idhaahdo lafdii bilqur'aani laysa bimakhluuq ayadana macno saxa iyo macno khalada bay labadaba ixtimaali kartaa macnaha saxdii wuxuu noqon karaa haddaad ka wado lafdii bilqur'aani makhluuqun bimacnaa kaan ahrinayahay waxaan ujeedaa laysa bimakhluuq lafdii bilqur'aani laysa bimakhluuq haddii macnuhu uu yahay kaan ahrinayaay makhluuq ma aha waa saxo waa qur'aankii macnaha kale laakiin meesha geli karaa wuxuu yahay ficilkayga iyo gudashadayda iyo akhrintayda lafteedu makhluuq maaha oo markaasi qadariyo iyo waxaad ku dhacaysaa markaasi afcaalulcibaadi laysa bimakhluuqa soo ma jeeda afcaalulcibaadi laysa bimakhluuqa haddaad anfidana waxaa kaa hoosgelaya macno xun iyo macno wanaagsanood isla anfiday baa meesha soo gelaya haddaad sugtana macno xun iyo macno wanaagsanood wada sugtay baa meeshii soo gelaya xalku muxuu yahay marka xalku muxuu yahay laba mid samee waa wax isku dhex jira wey kelimo xaq iyo baatilba xarun xambaarsan wey maadaama xaq iyo baatilba ay xambaarsan tahay ha itlaaqin laa nafyan walaa ihbaatanoo ka gaabso oo sidii salafka shib ka dheh waa war la garan karo soo ma haddii kaleeto siday imaamulbukhaari iyo kayrkii sameeyeen kala saar biyaha iyo kaadida kala madrho waxaad tidhaahdaa macnahaana waa sax macnahaana waa khalad ha ilaaqin marnaba ma fahamteen saas macna haddaad tafsiiliso sida bukhaari sameeye oo kaleeto laa ba'sa haddii kaleeto ha duuduubin nafyina ha ku duuduubin ihbaatna ha ku duuduubin haddaad anfido waxaa imaanaya macno xaq ah iyo mid baatil ah oo isxambaarsan ka xaqa ihbaati waa loo baahan laakiin maxaad baailna waad ibaatee meesha waa laga fahmay haddaad anfido baail iyo xaq baa isla anfoomaya baailka anfi waad ku saxsan tahay laakiin xaq baa kaa anfoomaya xaq baa meeshaa laga fahmay ixtimaal baa meeshaa ka soo bixi karay taasay marka macnaha ay ula jeedaan sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahay nisaaca u dhexeeya iyo dooda culimmada sunnada u dhexeeya masaladan dhex maray ma aha mubtadicada iyo ahlu laakiin culimmada sunnada dhexdooda baa masaladan waxoogaa khilaaf ku dhex maray oo macnaha waxa weye doodii ku dhex martay lafdi bilqur'aani makhluuq iyo tafsiilinteeda iyo wuxuu leeyahay marar fara badan nisaaca iyo dooda culimmada sunnada mas'aladan u dhaxaysaayey wuxuu leeyahy waa nisaac lafdi ah saasuu macnaha ilaaqaya ayib adiga masaladu marka faahfaahintaasay leedahay waxukiya waxaa la xikaayooday buu yidhi canhu imaam axmed xaggiisa waxaa laga xikaayooday aydan lagu noqoye anna isagu qaala inuu yidhi allafdiyatu nimanka lafdiyada la yidhaahdaay sharun kuwa ka shar badan wey min aljahmiyati jahmiyada iyagaaba ka shar badanba ah, wuxuu ku yaalaa yani waxa weeyaan kitaabka asunna libni imaam axmed cabdillahi bn imaam axmed buu ku yaalla iyagaa jahmiyada ka shar badan waxay uga shar badan yihiin jahmiyadu warkooda waa iska cadi laakiin nimankani warkuna waa warkii haddana yani waxa weeyaan waxay kugu siinayaan yani siiqo iyo qaab dadka u dhuuman karto oo lagu kadsoomi karo iyay kugu siinayaan macna waxay la mid yihiin yaani sidii ruux malabku siinaya ruux malabku siinaya waxaan u jeedaa sunku siinaya oo kugu siinaya malabkuugu dhex darayo kale saas maana sun buu ku siinaya markaasuu malabkuugu qasaya ninkii ku yidhahdo war waa sun ehoo cun iyo ninkii ku yidhahdo waa malab ehoo cun malabkana sunkuugu dhex daray kee daran ninka sunta kuu qariyay baa daran soo ma saas daraaddeed allafdiyatu sharun min aljahmiya walaaya inoo qariya jahmiyadu laakiin bannaankay dhigatay way macna saas weeyaan ayib وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله تعالى أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع هذا الإمام أحمد لوقع بوضبها من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي هذا الكلام شرحي ومن قال اللفظ بال ومن قال اللفظ بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع قيمة اللباد بها صوما قيمة اللباد بها هذا شرح يا مر طيب وأما ما حكاه وحا حكايودي محمد بن جرير عن أحمد وكحكايد رحمه الله تعالى وأه أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع هذا الكا فإنما أراد وحولته ذلون أن السلف علماء السلف من أهل السنة لم يتكلموا مينا هل في باب اللفظ باب اللفظ ما بين كهلم علماء السلف الصحابة التابعين تي مينا إطلاق لا نفي ولا إثبات ولم يحوجهم muusan u baahi gelinin alxaalu xaaladii markaa ay jireen ilayhi arrinkaa inay ka hadlaan uma baahi gelininba waxay uga baahdeen maba jirinba maxaa yeele ma imaanin masaladu saxaabada wakhtigoodii ma imaanin taabiciinta ma imaanin marka xaaladoodii umaba baahininba inay ka hadlaan cali bn abi aalib radi allahu canh waxaa laga sheegaa inuu yidhi alcilmu kana nuqta cilmigu sidiisaba dhibic buu ahaa buu yidhahda dhibic qad wasacaha aljuhaal buui dhibicdii iyada ahayd jaahiliinta unbaa maalinba say wax ugu darhayeen oo maalinba masale u keenahayeen bay durkiyeen buui oy fidiyeen markaasuu waasix noqday buui macna macnaha wuxuu ka wadaa shubahaad waxaa imaanaya mar walba u baahan in laga jawaabo markaasay culimmada sunnadu isu taagayaan sidii looga jawaabi lahaa masaa'il aan horay looga hadlin baa imaanaya culimmadu inay ka hadlaan way macnaha saas weyaan walam yuxwijhum uma baahigelinin alxaalu arrinku xaaladoodu ilayhi arrinkaa inay ka hadlaan wainamaa xadaa wuu soo dareeyey alkalaamu hadlid fi lafdi lafdiga laga hadlo yani maslatu lafdi in laga hadlo wuxuu soo dariyey min ahli tacamuqi ah, ku xeel dheeraanshaha dadkeeda dadkaa xaggooda ayuu ka yimid ullaada macnaha ahlu tacamuqa waa kuwa yani waxa weeyaan ku fogaado meel xuduudda shareecada si meel aan loo baahnayn in macnaha waxa weeyaan lagu fogaado kuwa ku fogaado wy manaa ayib wainamaa xadaa wuu soo dariyey alkalaamu hadlid fi lafdi laga hadlo min ahli tacamuqi xaggooda ayuu ka soo dariyey lxumqi iyo nacasnimada iyo doqonnimada kuwa u saaxiibka xaggooda aladiina kuwaasoo atow la yimid bilmuxdathaati waxyaalo dib ka yimid oo bidcooyina la yimid oo wacatow xadgudbay tilaabay camaa shay xaggii nuhuul laga reebay canhu xaggiisa oo min adalaalaati ah wixii baadi laga reebo hagudbina hau tilaabina la yidhina uu tilaabay ayb iyo wadamiimi lmaqaalaati hadallada kuwooda foosha xune xunxun ah. ah maqaalaadka waa madaahibta macnaha aladiina kuwaasoo atow la yimid bilmuxdathaati waxyaalo dib laga yimid oo bidcooyina kuwanna yimid kuwaasaa lafdiga keenay oo wa catow yani xadgudbay ama qooqay wey manaa catow kibray oo xadgudbay camaa shay xaggii nuhuu laga reebay canhu xaggiisa oo min adalaalaati ah iyo wadamiimi damiimi almaqaalaati odhaahyaalka iyo madaahibta kuwooda foosha xun ah wa khaaduu way dhex galeen fii maa shay dhexdii bay dhex galeen lam yakhud ayna dhexgelin fiihi dhexdiisa asalafu salafku ayna dhexgelin oo min culamaai lislaami islaamka culimmadiisa ah waxayna culimmada islaamku dabaalaninoona dhexgelinoo ka gaabsadeen bay dhex jiireenoo ayagu dhexgaleen fa qaala markaasaa wuxuu yidhi alimaamu imaamu axmed wuxuu yidhi hada alqowla hadalkaasu marka wuxuu yidhi fii nafsihi naftiisa bidcatun hada alqowlu fii nafsihi bidca in la yidhaahdaba waa bidco laysa bimakhluuq waa jahmi waxaaujeeda laysa bimakhluuq waa bidci leanna waa waxaan horey lagaaga horrayno culimadii salafku ayna dhihin wey manaa saas man waxayna culimadii salafku dhihin wey haddayna dhihin rag baa la yimid waxii haddii lala yimid <clears throat> in salafkii lagu raaco oo yani waxway laga gaabsado saas wey manaa wa min xaqi lmutasannim buu yidhi midka sunnada raacaya waajibkiisiiyo xaqiisu waxa weeye an yadacahu inuu ka tago soo jeed inuu faraha ka ruuxii sunno raacaya oo saxaabadii iyo taabiciinti iyo salafkii raacaya siday uga aamuseen waa inuuga aamuso waajibkiisi iyo xaqiisi iyo dariiqiisu midkaa isaga wey macna oo walaa yatafawaha inuusan ku hadlin bihi lafdigaa inuusan ku hadlin inaadan ku hadlin ood iskaga gaab sunnadu saas waa haddaad ku hadasho bimacnaa mubtadic haddaad sugto oo tidhaahdo lafdi bilqur'aani makhluuq jahmi lanna waxaad ka waddaa qur-aanku waa makhluuq haddaad tidhaahdo laysa bimakhluuq waa waxaan lagaaga horraynoo salafkii maada ku raacin oo mubtadic xalku muxuu yahay marka ka aamus ka aamus faraha ka qaad ayib ama saa siduu macnaha ibnu qayim ka sheegay bukhaari ka sheegay kala dhigdhigoo markaa kala fafaay ayib walaa yatafawahu yatafawaha inuu ku hadlo bihi isaga walaa bimilihi iyo wixii la mida inuu ku hadlo oo min albidaci bidcooyinka almubtadacati ee la bilowday wayaqtasiru wuu gaabsanayaa ruuxii mutasanimkae sunnada raacay wuxuu ku gaabsanayaa calaa maa qaalahu wixii ay yidhahdeen asalafu salafku ay dhaheen oo min alaimmati ah min ala'immati almutabacati ee la raacsanaa a'immadii salafkee la raacsanaa wixii ay yidhaahdeen buu ku gaabsanaya oo ah ana alqur'aana qur'aanku kalaamullahi inuu yahay hayru makhluuqin ah walaa yaziidu kordhin maayo calayhi korkiisa ka kordhin maayo saas way macnaha alqur'aanu kalaam ullah hayru makhluuq ayib intaa ha ku darin lafdii mas'ale la yidhahdo iskaba dhaaf meel iskaga xig ayib walaa yaziidu kordhin maayo calayhi arrinkaa korkiisa ka kordhin maayo ilaa takfiira man cid gaalaysiintii mooye wax kale ku kordhin maayo yaquulu odhanaya bikhalqi qur-aanka waa makhluuq haddaad wax ku darayso waxaad ku dartaa alqur'aanu kalaam ullah hayru makhluuqin waman qaala alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir intaa ku dar intaa ku dar haddaad in ku siyaadinayso intaa ku dar leanna salafkay ka sugan tahay inay takfiiriyaan biijmacihim waa kaan soo marnay ayb Eh, ilaa takfiira man cid gaalaysiintiisa mooyaane wax kale ha ku siyaadini yaquulu odhanaya bikhalqihi qur-aanku waa makhluuq odhanaya mooyaane ahbarana alxaakimu baa noo warramay abu cabdillaahi alxaafidu ahaa qala wuxu uhi xadaana abu bakrin muxamed ibnu cabdillaahi aljuraaxi xadaana ah. abu bakrin muxamed ibnu cabdillaah aljaraaxi wey imaam xaafidow bimarwa ayuu noogu warramay marwadu waa khuraasaan magaalada ugu weynayd baa la dhihi jiray marwa qaala wuxuu uhi xadaanaa yaxya bnu saasweyhi saasuuya saasay muxadisiintu akhriyaan luqawiyiintuna waxay dhahaan saasuweyhi sida siibaweyhi iyo raahaweyhi saasay akhriyaan laakiin muxadisiintu iyagu waxay dhahaan saasuuya iyo raahuya saasay u akhriyaan qala wuxu uhi xadaanaa yaxya bnu saasuuya qala wuxu uhi xadaanaa cabdulkariim asukari cabdulkariim bn cabdilkariim asukari qaala wuxuu idhi ah, ah, yashkuri buu idin qoraya mhm, qaala wuxuu yidhi qaala wahb zamcata wuxuu yidhi wahb bnu wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii warramay cali albashani baa ii warramay wahb bnu zamcadaas waa shaykhu lbukhaari wamuslim wtirmidi wanisaai yani waxa weeye buhari muslim sheekoodii wey ahbaranii waxaa ii warramay buuhi cali albashani baa ii warramay qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay cabdallahi bnu mubaarak baan maqlay yaquulu isagoo leh man kafara ruuxii kufriya bixarfin hal xarafa ruuxii ku kufriya oo min alqur'aani qur'aanka ka mida faqad kafara wuu kufriyey bilqur'aani qur'aankiibuu ku kufriyey hal xarafa ruuxii diidoo ku kufriya qur waa ku kufriyey ayb waman qaala ruuxii yidhaahda laa uuminu anigu rumayn mahayo bi haadihi laami laamtan anigu rumayn maayo faqad kafara isaguna waa gaaloobay ya saas idin qoraya bihada alkalaam miyuu inuu wada qoraya bihada allaam baa ka fiican bihadihi allaam saasuuna sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi kusoo guurinaya majmuuc lfataawaga laftiisa ayib marka sheekhu islamna wuu soo guurinayaa marka saasaana hadalka aada moodaa inay siyaaqiisa maxaa yeele wuxuu ka hadlayaa kalaam lagama hadlayna qur-aankaa laga hadlaya hal xarafoo qur-aanka ka mida ruuxii ku kufriya qur-aankii waa ku kufriyey hal laam ah waa miaal macnaha laamtan alif laam miim soo maa halka laamkaa ee ku jira ruuxii yidhaahdo qur-aan ma ah oo ku kufriyaayo qur-aankii oo dhan buu ku kufriyay saasuu ka wadaa macnaha ayib waman qaala ruuxii yidhaahdo laa uuminu rumayn maayo bi haadihi laami laantan anugu rumayn maayo waa hal laamoo qur-aanka ka mid ah, hal xarafoo qur-aan ka midoo ah. anigu ma rumaynayo inay qur-aan tahay ruux yidhaahdo faqad kafara wuu gaaloobay macnaheedu waxa weeyaan hadalkaas uu dabadhigay inuu ihbaatiyo madhabkii uu ku soo bilaabay oo ah qur-aanku inuu hadalka ilahi subxana wa tacala masaladiibuu soo dhexgeliyay masalatu lafdi ayaduna sidaas weeye oo macnaha waxa weeyaan taqiijinteedu saas weeye in badan baa culimmada hadalkaasi imaam axmed iyo hadda laga soo guuriyey cabdullahi mubaarak iyaga khaas kuma ah alimaan ibnu bata oo kale aad u noqotaan oo kale maalan hadallo fara badan buu aimmada sunnada ka soo guurinaya oo inay qabaan lafdii bilqur'aan oo saa u duuduuban yaa imaa inay ra'yu jahmiya tahay yaa imaa inay ra'yu mubtadica tahay saas way hada billahi tawfiq w allahuma w slam ala nabiyina muxamedi wala alihi w saxbi